بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بإن آيات الصدن إيا الله إلى آيات أفرتا إيا أفر وصورة النور وحاينو الدنبيسي إن قبلها الدمركو أين siinadooda quruxdooda u muujin karin ilaa dadka meeshaa lagu sheegay mooyaane aabbayowgooda iyo zawjkooda iyo caruurtay walaalaha yihiin oo ragga ah iyo walaalhood kuway dhaleen iyo yaa lagu sheegay meesha waxaan ka bilaabaynaa waxaa xaalad iyaduna asturka ku saabsan asturka iyo nadaafadda ku saabsan wa ankixuu u guuriya buu alla yidhi al ayaama dadka aan xaasaska lahayn rag iyo dumarba oo minkum idinka idin mid ah haddaad dadka xorta aad tihiin iyo wasaalixiina kuwa fiican oo min cibaadikum adoomihiina kamida ah ragga ah wa imaa'ikum addoomihiina gabdhaha ah kamid ah in yakuunuu hadday yihiin dadkaa fuqarada ahe ha loo guuriye laleeyahay fuqaraaa kuwa waxba haysanin hadday yihiin yugnihim ullaahu allaa qani ka dhig min fadlihi fadligiisa wallaahu allana waasicun fadluhu fadligiisu ku waasic yahay weeye caliimun og dadka aan aan guursanin rag iyo dumarba kaaliyo oo u guuriyaa layidhi rag iyo dumarba u guuriyaa layidhi dadka aan waxba haysanin oo xorta ah dadka saalixiinta oo fiican oo addoommahaana u guuriyaa layidhi addoonka saalix waxaa weye waa addoon muminahoo fiican oo shaqaysan kara u guuriyaa layidhi iyagan dadkaa fuqarada ah haddii loo guuriyo ilaah baa qani ka dhig subxaanahu wa tacaala marka guurka culimo badan saxaabada qayb badan baa yidhi aninimada guurka ka raadsada markaad guursato ilahay baa risqigii soo dejinoo laba ridqi baa isula imanaysaan nabilaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam gabadhii u timid ee tii yaa rasuulallahi waan ku isa siiyey ee intuu dhowray uu jawaabi waayey ee nin uu yidhi yaa rasuulallahi ii guuri maxaad haysaa buuri kaatun un baan hayaa buuri wax kale ma hayo ama hoosgunti baan hayaa buuri wuu u guuriyey meherkeediina wuxuu ka dhigay inuu dhowr suuradood baro markaa wirheriya markaaba risqiba heli ilaahay baa fadxi u furay dadka noocaasa ha loo guuriyaalay asurkay ka mid tahay waankixuu u guuriya alayaama ankixuu u guuriya alayaama dadka aan wax guursanayn rag iyo dumarba oo minkum idinka kamid midahoo dadka xortaa ah ankixuu u guuriya alayaama dadka aan wax guursanin oo guurka u baahan oo minkum idinka idinka mid ah iyo wasaalixiina dadka fiicfiican oo mu'miniinta ah oo min cibaadikum addoomihiinna raggaa ah ka mid ah wa imaaikum addoomihiinna haweenkaa ah ka mid ah. in yakuunuu hadday yihiin dadkaa ha loo guuriye laleeyahay fuqaraaa fuqara hadday yihiin yugnihim alla qani ka dhigi min fadlihi fadligiisu alla qani ka dhigi wallaahu allana waasicun ka ballaaran weeye fadligiisu ballaaran yahay caliimuna og wey hadda inaga dhibkayna haysa waxaa jira boqolaal iyo kumaan kumaankum dhalinyaro ah oo xaaska masruufan kara laakiin aan soo hoysan karin dhibaatada jirta darteed xaaskii masruufkiisi wuu heli oo wuu heli nolol maalmeedkii laakiin ma soo xarayn karo boqolaal kun baa lagu xiday taas ilaahay haynaga qaado inaguna aan wax ka qaban beri qabri dahare waa hore yaa culimmadii joogtay baa abaabul sameeyey geel neef geela la qali jiray intaasoo kun baa la bixin jiray boqol kun niman weel sameeyey nin sheekh maxamed nuure la yidhaha madax ka yahay waxay ku dhigeen inaan wax gabaatiha ah la bixin karin wax neefana la gawrici karin qoyska gabadhu ka dhalatay haddii wax la siinan la siiyo bas intaasay sharci ka dhigeen hadda inay ka baabaaday ma ogin anaguna war dheer waan isku daynay sidaasoo kale oo inoo hirgeli weyne allah subxaana wa tacaala marka sidaas weeye dadka loo guuriyo walyastacfif ha is ilaaliyaan ha dhowrsadaan aladiina kuwa laa yejiduuna aan helaynin nikaaxan guur aan helaynin yani waxay ku guursadaan aan helaynin xataa yugniyahum ullahu alla ani ka dhigo min fadlihi ridqigiisa uu ka qani dhigo waladiina nimanka yabtaquuna dalba alkitaaba kitaabada dalbay kitaabadu waa waxaynaan aqoonino dadka addoommaha wax kitaaba la yidhaahbaa waxaan kugu kitaabeeyey kugu xoreeyey xoolo inaad keento xoolaha intaa leeg kuwa kitaabada dhalba oo la kitaabeeye yidhaa aanu soo shaqayne oo mimaa kii kamida malakad aymaanikum midigtiina ay milkiday fakaatibuuhum kitaabeeya yacni kula heshiiya caqdiga kitaabada la yidhaah waan ku kitaabeeyey macnaa xoolaan kugu xodheeyey ii keen waankixuu u guuriya al ayaamaa kuwa aan guursanin oo rag iyo dumarba leh oo minkum idinkiita kamida iyo wasaalixiina kuwa wanaagsan oo min imaa'ikum addoomihiina ragga ah waimaa'ikum addoomihiina haweenka ah in yakuunuu hadday yihiin dadkaa u guuriya laleeyahay fuqaraaa kuwa waxba haysanin yuqnihim llaahu allaa ani ka dhig min fadlihi risqigiisa wallaahu allana waasicun fadluhu fadligiisku ballaadhan yaho caliimun oo og dadka aan guursanin ee xorta ah ee guurka u baahan u guuriya nabigana waa kaan sheegnayo gabadh dhiwaanku isa siiyey tidhi ee una u jawaabin nin yidhi ii guuri yaa rasuulallah maxaad haysaa waxaan hayaa ma jiro kaatun doon buu nabigu kaatun wuu soo waayey guntigaygaa keliyaan hayaabuun guntigaynu muxuu anfici wuu meheriyey nabigu wuxuuna meher uga dhigay aayado dhowr suuradoodoo qur-aana inuu baro walyastacfif ha is-ilaaliyaan aladiina kuwa laa yejiduuna aan helayni nikaaxan waxay ku guursadaan aan helaynin yani maa yejiduuna binikaax xataa yuniyahum ullahu inta alle ka qani dhigayo min fadlihi fadligiisa uu ka qani dhigayo wy dadka aan waxay ku guursadaan haysani ha is gabdhuhu iyagu di wax guursado waa la heli iyagu gabdhuhu kama xidhno xoolo kuma xidhno guurkooda ee waxa weeye nasiibkoodunbuu ku xidhan yahay hadii wax guursado la helo iyagu xooliiyo xoololaan way iska guursanayaan gabdhuhu waa ragga kuwa laleeyahay marka guurku culimadu waxay dhihin ma waajibba ma sunna ma mubaaxba waxaa layidhi ninka zine ka yaabayo qofka inuu zine ku dhaco ka yaabayo waa ku waajib inuu guursado qofka wuxuu ku guursadaa aan haysanin aan ka yaabanayna waa iska mubaax haddii dee uu fursadu helo laakiin guud ahaan guurku waa sunne nabigu wuxuu yihi guursada waan idinku faani xataa dhiciska yaan idinku faaniye guursada buu yidhi si dhashaan buu nabigu yidhi qofkii heli karo qofkii aan heli karowna soon buui nabigu fainahu lahu wijaa dhufaanyu u yahay buui markuu soomo markaa dadka tajribeeyey soonku marka hore wuuba yarkiciyaaba marka hore laakiin marka dambe wuu daciifi ruuxa daciif buu noqonaya marka guurku waa sidaa xukunkiisu walyastaciif ha guursadaan aladiina kuwa laa yajiduuna aan helaynin nikaaxan guur aan helaynin oon awoodu lahayn inay guursadaan xataa yuqniyahum allah ilaa uu alla qani ka dhiga min fadlihi risqigiisa ka qani yeelo waladiina kuwa yabtaquuna dalbay alkitaaba kitaabada dalbay caqdu kitaaba kitaabo waxaa la yidhaha inaguma naqaane addoonkiibaa wuxuu ku codsan sayidkiisa ikitaabe kitaabada macnaheeduna waxaa weeye xoolaha intaa la ekeen markaa intaa uu ku maqan yahay uu wax keenayo weli addoonnimadii way ku jirtaa wuuna soo shaqaynaya marka saddex wakti baa looga kala dhigiyo saddexdaa wakti baa looga kala dhigi markuu inta u dambaysa bixiyo yuu xoroobaya waladiina kuwa yabtaquuna dalbay alkitaaba caqdu kitaabada dalbay oo mimaa kii kamida malakada imaaniku midigtiinu hanatay fakaatibuuhu kitaabeeya oo caqdu kitaabaha kula heshiiya in calimtum hadaad ku ogtihiin fiihim dadkaa khayran khayr hadaad ku ogtihiin waatuuhum siiya mimaa lilaahi ilaahay maalkiisa wax ka siiya aladii maalkii aataakum alla uu idin siiyey allah wuxuu leeyahay addoomihiinu hadday kitaabo inaga dalbaan hadda cilmi ahaan baynu isaga barane ma hayna hadda addoomihiinu hadday kitaabo idinka dalbaan oona kitaabeeya oo xoolo aan keenno sidaana nugu xore yidhaahdeen ka yeela waas haddii aada khayr ku ogtihiino khayrku waxaa niman wax walba khasaarinaynin waa inuu yahay nin shaqayn kara oo wadiifo haystoo shaqeeyo waa inuu yahay nin qumanoo fiicanna waa inuu yahay oo wixii uu helo aan khasaarinaynin kitaabeeya waxna caawiyo oo maalka aad haysaan qayb ka caawiyo faraqabsi siiya bilmatal intaad wax dhiibtaan ha ku soo shaqeeyo ama saddexdii waqti ee waxbeenla mid kamida ka rida ama xoolo kale un aada haysaan u dhiiba kolley wax siiyaa la leeyahay ugu kaalmeeya marka waxaa fiican faraqabsi in la siiyo allah wuxuu leeyahay waladiina kuwa yabtaquuna dalbay alkitaaba caqdu kitaabada dalbay oo mimaa kuwii kumidmalagtad ay milkiday aymaaniku midigtiin fakaatibum kitaabeeya in calimtum haddaad ku ogtihiin fiihim khayran khayr haddaad ku ogtihiinoo ay shaqayn karaanoo dad shaqeeyo oo nadiifa ah oo wax khasaarinayna hadday yihiin waatuuhum siiya min maalilaahi alla maalkiisa alladii maalkii aataakum alla u idin siiyayoo ama qeyb ka rida ama xoolo ay ku shaqeeyaan oy faraqabsi ka dhigtaan markaaba siiya walaa tukrihuu ha ku qasbina fatayaatikum gabdhihiina addoomaha ah calalbiqaai ha ku qasbina zino in aradna iyagu hadday doonaan taxsunan is-ilaalin maxaad zinada ugu qasbaysaan litabtaquu inaad dhalabtaan caradalxayaati dunyaa noloshaan gaaban badeecadeeda waman yukrihunna qofkii ku ikraaha gabadha addoontiisaa zina ku ikraaha fa in allaha alla min bacdi ikraahihina qasabkooda kadib afuurun ku dhaafay raxuumun oo naxariista oo qasabkaa lagu qasbo iyagu ku dambaabi mahayaan jaahiliga waxaa kamid ahaa dhaqankooda gabdhaha addoommahay leeyihiin bay soo shaqeen dhih xoolaha intaa la ekeen marka waxay rabaan inay xoolana u keenaan soona uuraysaanoo ilmo ay la yimaadaan ilmahaasuna addoommahoodu ka tirsanaanaya ka noqonaya marka si gaara aayadan ah waxay ugu soo degtay cabdullaahi ibn ubay ibni saluula ra-sulmunaafiqiin yaa gabdho addoomaa lahaa gabadh mucaado layidhaha mucaado iyo gabadh musayka layidhaah yuu ku qasbi jiray oo dhihi jiray soo zinaysta xoolana keena soona ilmde inaad wareysataanna waa suuragal nabigay u tageen waxay dhheen saasaana haysata aayadunu saasay ku timid marka gabdhaha ku qasbina in adana taxsunantu waa iska sida waaqica ah hadday is-ilaalin doonaan iyo haddayna doonin mid walba ha ku qasbina way e sidan waa sida fiican hadday iyagu doonayaan inay is-ilaaliyaan deyduku ha ku qasbina marka gabdhihii ama ha dooneen ama yayna doonin waa inaan lagu qasbin waay marka ma hayno addoommaha cilmiga waynu iska baranuun allah wuxuu leeyahay walaa tukrihuu ha ku qasbina fatayaatikum gabdhihiina addoomaha ah cala albiqaai zinaha ku qasbina in aadna hadday iyagu doonayaan taxasunan is-ilaalin haddaanay xataa doonaynin lagu qasbi maayo labadaa gabdhood ee ninkaasi ku qasbi jiray mucaada waa gabadhii dhashay khawla gabadhii ninkeeda qad samica allaahu qoola latii tujaadiluka fii zawjiha watasaki ila allah gabadha hooyadeed wey mucaadadu uu ku qasbi jiray allah wuxuu leeyahay ha ku qasbina gabdhaha idinkooda litabtaquu inaad dhalabtaan darteed caradal xayaati dunyaa adduunyadan gaaban badeecadeeda inaad dhalabtaan gabdhaha ku qasbin oo ilmo idiin keenaan oo addoon idiin noqdo waman yukrihunna qofkii ku qasba fa ina allaha alla min bacdi ikraahihinna ku qasbidaa kadib kafuurunka dhaafuway raxiimun oo naxariista marka qasabka laba shay unbaan qasabka la ogolayn hadda laba shay salaada haddii iska daa lagu yidhaha waad yeeli naftaadaad ku badbaadin soonka sidoo kale bakti cun hadii lagu yidhaahdo wax dilka ruux mumina dil iyo zinada labadaa lama ogola labadaa diqadba ka suuloobi kari maaya marka gabdhahaasta waxaa loogu dambi dhaafaya gabdho daciif oo masaakiina oon waxba iska celin karin bay ahayn laakiin hadda labadaa qasab lama ogola labada walaqad anzalnaa waan dejinay ilaykum xaggiina aayaatin aayado mubayinaatin cadcad waxna cadaynaya iyo wamasalan tusaale aad ku cibro qaadataan oo min aladiina kuwii xaggooda kaadi khalow tegay min qabli ku hortiin tegey iyo wamawcidatan wacdi lilmutaqiina kuwa allahooda ka baqa kuwa kala qudhooda wacdigu u yahay mutaqiintu iyagaa qaadanayo saasaa si gaara loogu sheegay allah wuxuu yidhi aayado cadcad oo wax cadaynaya oo fasiran oo sharxan yaan idiin soo dejinay iyo tusaale dadkii hore ee tegey tusaale idiin ahood ku cibro qaadataan markii qisadooda laydinka sheekeeyo aad ku cibro qaadataan oo dadka dembiga galay siduu alla u ciqaabay oo kale walaqad anzalnaa waan dejinay ilaykum xaggiina aayaatin aayado mubayinaatin wax caddaynaya iyaga laftooda cadcad iyo masalan tusaale cibro qaadasho aad ku cibro qaadataan min aladiina kuwii xaggooda tusaale ka ah khalow min qablikum hortiin tegey iyo mawcidatan wacdi baan soosoo dejinay lilmuttaqiina kuwa allahooda ka baqa allaahu alle nuuru samaawaati waalardi samadii ardada ka nuura wey alla daatadiisu waa nuur lama dhihi karo alla daatadiisa ma faragelinayno allaahu nuuru samaawaati munawiru samaawaati wey samada ka nuura wey waalardi dhulka mathalu nuurihi nuurkiisa sifadiisu waa yani fii qalbi lmumini muminka qalbigiisa ka mishkaatin guri yar oo kooban wey oo daaqad leh fiihaa dhexdeeda uu yahay misbaaxun misbaax uu yahay misbaaxu marka waxaa looga jeedaa fatiilad bahasha la huriya dhabka la saaro yaa looga jeedaa almisbaaxu misbaaxu fii zujaajatin quruurad buu ku dhex jiraa azujaajat sujaadaduna kaanaha waaba iyadoo kowkabun xidiga duriyun iftiimaya yuuqadu laga hurinayo bahashaa zujaajada lagu hurinayo min shajaratin min zayti shajaratin geed saliidii mubaarakatin oo barakaysan oo shaam ka baxday zaytuunatin saytuuna laa sharqiyatin tu xagga bariga jirtana ma aha walaa qarbiyatin tu galbeedka jirtana ma aha meeshaa waxaa loo laa sharqiya waxa weeye qoraxdu markay soo baxdo yay ku dhici laakiin markay dhacayso qoraxdu way ka tegi ma aha taa mid markay qoraxdu soo baxda ayna ku dhacaynin markay sii dhacaysana ma aha tu galbeed jirta oo qoraxdu mar ma aha tubariga jiibso qoraxda mar keliya haysa ma aha labada waqtiba qoraxdu way qabanaysaa waana sayska ugu fiican wey yakaadu wuxuu sigi zaytuhaa saliideedu yudiiu inuu iftiimo low lam tamsashu yaanay taabaninba naaru naari dabayuna taabanin nuuru nuur weyo calaa nuurin waa nuur nuur saaran meeshan tusaala laina siinaya allah waa ka samadiiyo ardada abuuray samada wuxuu ku nuuray oo ku abuuray oo ku nuuray dayaxa iyo qoraxda iyo xidigaha ardadana wuxuu ku nuuray ambiyadii iyo culimadii diinta yuu ku nuuray nuurkiisa marka markii la suureeyo laabta qalbi laabta mu'minka waa mishkaadka waa gurigan yaro kooban oo daaqada leh misbaaxu fatiilada ee ka dhex taaganina waa iimaanka weeye zujaajada uu ku dhex jiraa iimaankuna waa qalbiga mu'minka weeye waa waxa tusaalaha meesha inoo yaalla waxaa weeye kuwada guriga yacni mishkaadka ihi waa laabta qofka muminka ah misbaaxa ku jira iftiimayaana waa qalbiga muminka nuurka iyo saliidan iyo ka shidmayana waa iimaanka iyo xaqa weeyaan intaa tusaaluhu waa inta wey allahu alla nuuru samawati munawiru samaawaati samada ka nuura weeye iyo walardi ardada labadaba allah baa nuurka u sameeya oo dayaxa iyo qoraxda iyo culimada iyo diinta islaamka weeye mahalu nuurihi nuurkiisa sifadiisu fii qalbi lmumini muminka qalbigiisa nuurka qalbiga ku jira ee xaqa ah ka mishkaatin guri kooban oo daaqad yar la wey waa iftiinku halkaasi ugu xoog badan yahay marka mishkaadkaasi waa waa laabta ninka muminka ah fiihaa dhexdeeda mishkaadka waxaa ku sugan misbaaxun fatiilad baa ku sugan baashan dabka la suno ee fitiilad baa ku sugan lambarkaasoo kalaa ku sugan misbaaxu misbaaxaasi wuxuu ku dhex jiraa fii zujaajatin waa qalbiga muuminka zujaajadaasuna misbaaxu waa nuurka iimaanka zujaajaduna waa qalbiga muuminka wuu ku dhex jiraa laa sharqiyatin tu xagga beriga jirta ma aha ama fii zujaajatin azujaajadu misbaaxaasu fii zujaajatin buu ku jiraa azujaajatu quruuradaasi kaanaha waaba iyadoo kowkabun xidig ah duriyun iftiimaya yuuqadu waa laga hurinayaa dabka meesha ka horaya min shajaratin min zayti shajaratin geed saliidi baa laga hurinaya mubaarakatin oo barakaysan zaytuunatin zaytuuna shaam ku taala laa sharqiyatin mid bari ma ahoo waktiga niska hore u qoraxdu ku dhacaysa ma aha walaa qarbiyatin tu galbeedahoo niska damuun qoraxdu ku dhacaysa ma aha meel banaanoo yay ku taallaan labada waqti way qabaan waana geedka ugu midho fiican wey yakaadu wuxuu sigi zaytuhaa saliideedu yudiiu inuu iftiimo walow lam tamsasu naarun dabayuuna taabanay saliidda lafteedii saafinimo waxay ka qabta wayba dhalaaliba dabayuuna taabanayn ina iftiintaaba suuragala zaydkaa fatiilad ku horeysa wey qalbiga mu'minku iyo iimaanka ku jiraay waa nuur nuur saaran iimaankii iyo qalbi qofkii oo mu'min ah iyo iimaankii oo qalbigiisa ku jira qofkii waa mu'min waa nuur iimaankii iyo xaqii qalbigiisay ku jiraan caqiidadii fiicneed qalbigiisay ku jiraan nuurun calaa nuur waa nuur nuur saaran wey yahdi illaahu alla wuxuu ku hanuuniyaa linuurihi nuurkiisa man yashaau qofkuu doono wayadribullaahu alla wuxuu caddeeyaa alamsaala tusaalayaalka misaalka linaasi dadka wallaahu allana bikulli shayin shay la arka kulliga caliimu ka og weye alla tusaaluhu ina siiyey waxaa weeye qofka muuminka ah laabtiisa waxaa laga soo qaaday guri yaroo kooban waa guriga iftiinku aada u xoog badan yahay oo daaqad yar leh misbaax baa dhexdiisa yaala fatiilad huraysa misbaaxaasi quruurad buu ku jiraa misbaaxaa hurayaay waa iimaankii quruurad buu ku jiraa waa qalbigii muminka E, zijaajada qalbiga muminkii waxay ka horeysaa saliidda ay ku horeysahay waa saliid nadiifa oo iyadoon dabtaaban bay iska iftiimayso tusaalahaasu alla ina siiyey yahdi laahu alla wuxuu ku hanuuniyaa linuurihi nuurkiisa man yashaau qofkuu doono wayadrib llaahu alla wuu caddeeyaa alamhaala tusaalaha tusaale waa wixii wax lagugu miaaliyo lagu soo hordhigo linaasi dadku wuu cadeeya wallaahu alle bikulli shayin shay la arka kulligii caliimukii ogow waxaa weeye marka icraabta midka ugu fiican waxaa weeye fii buyuutin waxaynu ku tacalujinaynaa misbaaxa iyo waxaa soo sheegay almisbaaxu misbaaxaasi waa qofka muuminka iimaanka qalbigiisa ka horeeye fii buyuutin yuu ku daacaysan guryo guryahaasu adin alla uu idnay yani amar siiyey an turfaca in la kor yeelo irtifaaca waxaa ka mid a in la dhiso la nadiifiyo la goglo la hagaajiyo wasaqda laga ilaaliyo buuqa laga ilaaliyo iyo waxaan sharci ahayn waxaa dikri allah in laga ilaaliyo way irfaac waxaasa soo gelay fii buyuutin waxaynu ku tacallujinnay misbaaxaasi wuxuu ka dhex xurayaa oo qaynuunu ah inuu ka dhexro fii buyuutin guryo adinallaahu alla uu amar ku bixiyey an tufaac in la kor yeelo xagga dhismahooda oo yudkaro lagu xuso fiihaa dhexdeeda ismuhu magiciis lagu xuso yusabixu waxaa tasbiixsada lahu alla fiihaa guryaha dhexdooda bilquduwi aroortii walasaali galabtii rijaalun rag baa tasbiixsada laa tulhiihim ayna shuqlinaynin tijaaratun ganacsi walaa baycun iib can dikrilaahi ilaahay dikrigiisa ka shuqlinaynin iyo wa iqaami salaati salaada oogideeda wa iitaa'i zakaati zakada bixideeda ikhaafuuna waxay ka baqayaan yowman maalin bay ka baqay tataqallabu ay gedgadoomi fiihi yomka alquluubu qalbiyaashii walabsaaru indhuhu ay gadgadoomayaan oo qalbiga walbahaar baa ku jira waa gadgadoonku waa sida balba fikradallah kusoo dhici indhahana dadka cabsan waad aragtaasu u bixbixinaya halkan cidaabtiisa mar kale aan ku noqono dadkaas qalbigoodu nuurayo waxay ku sugan yihiin oo inay ku daacaystaan laga rabaa guryo alla kor yeelay masaajidada aadaabtooda waynu garanaynahay hadal aan dikri alla ahayn looma ogola xataa culimada qaar baa yidhi caruurta yaryar laguma tababaro maxaa yeele caruurtu wasaqiya inay wataan baa suuragala guryaha waxaa ku tasbiixsada aroortii iyo galabtii labadaba rag ayna tijaaro iyo beec midna digriga alle ka shuqulinayna salaada ogideeda guryaha marka masaajidadu waa kuwa inamaa yacmuru masaajid allah man aamana billahi walyawmi alaakhiri nabiguna masaajidada aad baa yani axaadiista masaajidada aad bay u fara badan yihiin aad bay u fara badan yihiin majaajiyadu fadliga ay leeyihiin qofka dhisa qofka ka shaqeeya qofka nadiifiya qofka iftiinka u keena intaba axaadiis baa kusoo wada aroortay aan wax loo dhiga la helayn misbaaxaasi wuxuu ka dhexurayaa fii buyuutin guryo yacni muminiintu waa inay laazimaan masaajidada la leeyahay adin alla uu idnay oo amar ku bixiyay an turfaca in la kor yeelo oo la qiimeeyo oo yudkaro lagu xuso fiihaa dhexdeeda ismu magaciisa magaciisa la xusayo dee salaadaa ka mid a yusabixu waxaa u tasbixsada lahu alla fiihaa guryaha dhexdooda bilquduwi aroortii iyo walasaali galabtii rijaali tasbiixdaa salaadaa soo geli qur-aankaas soo geli wax alla wixii masjidka dhexdiisa lagu qabto yaa soo gelaya qofku markuu reero masjid yahay khayr buu qabaa rag baa tasbiixsanaya laa tulhiihim ayna mashquulinaynin tijaaratun ganacsi walaa baycun iib can dikrillaah alla dikrigiisa ayna ka mashquulinayni iyo waiqaami salaati salaada oogideeda ayna ka mashquulinayni waxaasi waitaai zakaati zakada bixinteeda zakadanu waa tii waajibka ahayd waxaa weeye kama shuqlinaysa ganacsiga midna inay zakada bixiyaan kama shuqlinayso yakhaafuuna waxay ka baqi yowman maalin tataqallabu ay gedgadoomi fiihi yomka alquluubu qalbiyaalka walabsaaru indhuhu gadgadoonka qalbiga waad garan marba markii cadaabkii meeshan uu diyaar yahay marba fikrad horla ku soo dhici miyaad ka nabadgeli ma lagugu ridi sideed yeeshaa wuxuu yeelana ma yaqaan indhahana waxaa weeye qofka cabsanaya hareeruhu dhowre gabadh gabadh buu ka siinaya waa sidaa gadgadoonku maxaa maalintaa iyada ah ay uga cabsanayaan maalintaa iyadiisa maxay u imanaysaa maxay saa u yeelayaan kuwaasi liyejiyahum allahu in alla ku abaalmariyo axsana maa shay kiisa wanaagsan camilo ay camal faleen oo yaziidahum weliba uu u ziyaadiyo min fadlihi oo u laablaabo oo shafaacadu ka mid tahay wallaahu alla yarzuqu wuu arsaaqa man yashaau qadkuu doono bikayri xisaab xisaab la-aan buu ku arsaaqa nimankaasu maxay saa u yeelayaan dadkoo dhan dee la sheegaya oo tijaarada iyo ganacsiga ayna isugu mashquulinin hadda tijaaradii ganacsiga hala daaya lama leh ee waktigu markuu gaadho iyo hore masjidka ka tegayaan ee eh, hala daayo lamal waa waajib in la ganacsado la shaqayso waa waajibna saaran wey marka kuwa maxay saa u yeelayaan si alla u abaalmariyo ciribtoodii waxay noqotay in alla abaalmariya noqotay waxay sameeyaan abaalmarinta ugu fiican waliba loo laablaabi oo loo ziyaadin oo shafaacadii nabiga iyo shafaacadii islaamka iyo shafaacadii malaaigta yuu wadagelayaa soo wadagelayaa wey dadka sidaa yeelay waa dadka ehlumasaajidka dadka la sheegayo ee masaajidka waktigooda inta badan ku bixiyo wey dadka la sheegay maxay dadkaas saa u yeelayaan liyejziyahum llahu waxay rajeynayaan in allah ku abaal abaalmariyo axsana maa shaykiisa wanaagsan camilo ay camal faleen oo yaziidahum weliba u ziyaadiyo min fadlihi fadligiisa iyo raxmadiisa uu u ziyaadiyo oo uu u laablaabo oo allah subxaanahu watacaala uu shafaacada nabiga kusoo dhex daro wallaahu alla yarzuqu wa arsaaqa man yashaau qofkuu doono bikayri xisaabin ayadaas waxay tilmaamaysaa daacadii aad daacaysan lahayd ganacsiguna kaa mashquulin risqiga ilaah baa kuu ballan qaaday waladiina kuwa waa tusaale kale kafaruu gaaloobay acmaaluhum camalyaalkoodu ka saraabin dhaandabangaallo mataqaana dhaandabangaallo oo kale wey oo biqiicatin meel banaana ah yaxsabuhu wuxuu u malayn adamaanu qofka omani maaan biyuu u malayn xataa idaa jaahu meeshii markuu yimaado lam yejidhu ma helayo shayan shayna ma helayo wawajad allaha allana wuu ka heli cindahu meeshaa damagaalaha ee camalkiisii ah yuu alle ka agheli ila qiyaamihii baa la taagan yahay camalkiisiibaa qiyaamaha saasoo kaloo noqonaya fawafaahu alla wuxuu u dhammaystiri xisaabo xisaabtiisii wallaahu allana sariicu lxisaabi xisaabtiisu waa deg deg gaalada camalkooda markii qiyaamaha la tago inay camal wataan bay moodayaan ninka misaalkan la tusaalaynayahay waa qofka inuu isla qumanaayo camal inuu wata mooday daandabangaaluhu meel banaan markay qoraxdu kulushahay ee meel banaan baa wax adbiye moodi baa sidaa www uga noqon markaasuu ninka oomani markuu tago meesho banaan buu tegi qiyaamaha saasuu kale noqonaya markay camalkoodii oo waxba ahayn ay meeshii yimaadaan allah meeshii maxkamadiisiibaa joogta markaasaa si fiican loola xisaabtama wey waa sidaa marka waa dadka camalka inay camalkoodu wanaagsan yahay isku wade isla quman wey ee hogaamiyeyaasha ee dadka baadilka ku hogaamiye wey dadka noocaasi waladiina kuwa kafaruu gaaloobay acmaaluhum camalkoodu kasaraabin dhaandabangaallo oo kale wey dhaandabangaallahaasoo biqiicatin meel banaana ah, meel banaan ubu ka muuqan yaxsabuhu damaanu qofka oomani wuxuu u malay dhaandabagaalaha maa ambiyuu moodi waxaa laga wadaa ninkani wuxuu mooday camalkiisii inuu wax u tarayo sida ninkaa dhaandabagaalaha mooday oo kale xataa idaa jaaahu meeshii dhaandabagaalihii markuu yimaado lam yajidhu ka heli maayo shay-an shayna meeshii ka heli maayo wajada allaha allana uu ka heli cindahu meeshaas agteedu alla ka heli yani maxkamadiibaa meeshaas meeshuu isagu camal inuu wato mooday fawafaahu alla wuxuu u dhamaystiri isaab u dhamaystiri wallahu allana sariicu xisaabi xisaabtiisu waa degdeg yani waktiga ka qaadan mayso mirilana qaadan mayso xisaabta alle subxaana watacaala aw ka ulumaati camalkoodu waxa weeye ka saraabin daandabangaallo oo kale aw ka ulumaatin mugdiyaal oo fii baxrin bad dhexdeeda ah baddaasoo lujiyin mool ah yakshaahu uu daboolay mawjun mawjad oo min fawqihi mawjun mawjad kale ka sarayso min fowqihi dushiisana saxaabun daruuri ay tahay dulumaatun mugdiyaal weeye bacduhaa qaarkeed fowqa bacdi qaarka kale dushiisa ah idaa akhraja markuu soo bixiyo yadahu gacantiisa lam yakid sigi maayo yaraha inuu arko gacantiisa hadduu saa usoo bixiyo inuu arko sigi maayo mugdiga fadiisa waman lam yajcal illaahu qofkaan alla u yeelin lahu isaga nuuran oo nuuru iimaan aan u yeelin oo nuuru daaca aan alla u yeelin famaa lahu min nuurin nuur male nuur uma sugnaanin wey kana waa tusaale kale ninka gaalka camalkiisu waa ka waa kuwa hogaamiyeyaasha kuwan waa kuwa jaahiliinta ah iska daba socda wey waa jaahiliinta kuwani mugdi bay ku sugan meelay u socdaan meelay ka socdaan midna ma yaqaanaan mugdiyaalkaasu ee qalbigiisiibaa mugdi ah carabkiisi iyo kalaamkiisiibaa mugdi ah maqalkiisi iyo indhihiisiibaa mugdi ah fikradiisoo dhan baa wada mugdi ah intaasoo mugdo isdul saaran miyuu xaqii arki karaa hadduu gacanta soo bixiyo mawjada intaa leeg markuu joogo gacanta haddii loo soo bixiyo la arki maayo waa la tajribeeyey baa badaha salkooda ku watagaa gacantooda hadday saa bixiyaan ma arkayaan baa layidhi oo kale marka tusaalahan dambe waa ninkii jaahilka ahaaye la hogaaminayey tusaalaha horena waa kii isla qumanaaye isagu dadka hogaaminay wy mahmaa carbeed baa jirto markii jaahilka la su ayna ayna turiidu baa la dhihi kuwanaan la socdaa buu dhihi oo iyagu xaggey ku socdaan maogi buu dhihi waa tusaale jaahilka lagu tusaalayo jaahilku waa sida nimankana la socda oo iyagu xaggay ku socdaan dee war maayo meel ku socda iskala socdaa waa jaahilka wey marka tusaalahan dambe waa jaahilkii waladiina kafaruu acmaalum ka saraabin aw amase ka dulumaatin mugdiyaal oo kale weye oo fii baxrin bad dhexdeeda ah baddaasoo lujiyin mool ah yakshaahu uu daboolay moolkaa mawjun mawjad oo min fowqihi dushiisa tahay oo mid fawqihi dushi saxaabun daruuri kale ay sii tahay saddex mawjadood iyo daruuri oo isul saaran dulumaatu mugdiyaal weeye kooxa bacduhaa qaarkeed fowqa bacd qaar kale ka sareeyo idaa akhraja markuu soo bixiyo yadahu gacantiisa lam yakid sigi maayo yaraahaa inuu arko waman lam yacli illaahu qofkaan alla u yeelin lahu isaga nuura oon ilaahay iimaan siinin famaa lahuma sugna min nuuri marka ninkii mugdi buu ku jiraa qalbigiisii iyo fikradihiisoo dhan baa wada mugdi ah marka farta uuna soo bixi arki maayo inuu xaqa arka suuragal maaha wey mar hadduu heerkaa gaado alam tara ma ogaatay ana alla yusabixu inuu u tasbiixsado lahu alle man fi samaawaati samada waxa ku sugan oo malaa'igta ah iyo walardi dhulka waxa ku sugan oo jinka iyo isiga xawayaanka ah iyo wadayru shimbiruhu saafaatin markay duulayaan o lalayaan saafaatin baadisi kala bixinayaan kullun dhammaan oo waxa samadii ardada jooga ahi qad calima wuu ogyahay salaatahu tasbiixdiisa wuu ogyahay alla baray salaatahu daacadiisa wa tasbiixahu tasbiixdiisa wallaahu allana caliimu wuu ogyahay bima yafcaluna waxay samaynayaan allah subxaanau wa tacaala waxaa u tasbiixsada ardo samada waxa jooga oo malaaigtu malaaigtu madax u tahay iyo ardada waxa jooga waa jinka iyo insiga xawayaan oo dhan iyo geedahoo dhan iyo wax walba shimbiraha si gaara loo soo qaadayo way duulayaan markay saa u duula baadasa kala bixinayaan way tasbiixsanayaan rahaa tasbiixsan wax walibau tasbiixsan <coughs> geedahanu markay dhaqdhaqaaqayaan waa tasbiixu alla qudradiisii baa dhaqdhaqaajinaysa marka meesha aynu nii kullun kullun kulliga waxaa loo celinayaa samada iyo ardada waxa jooga yaa loo celin kulliga salaadiisa wuu garanayaa kulli waxay alle ku caabudayaan iyo tasbiixdiisa way ogyihiinoo allah baa baray waa tafsiirka ugu fiican qolyaa waxay yihiin kullun dhammaan qad calima salaatahu qalimada faacilkeeda alla ka dhigay qad calima alla wuu ogyahay salaatahu kulligaa salaadiisa iyo daacadiisa iyo tasbiixahu sidaa horey tafaasiirtu u badan yihiin allah wuxuu leeyahay alam tara ma ogaatay ana allaha alla yusabixu inay tasbixsadaan lahu alle man fi samaawaati samada waxa ku sugan oo malaa'igta ah walarda ardada waxa ku sugan oo jinka iyo isiga xawayaanka iyo geedaha ah iyo wadayru shimbiruhu saafaatin markay baadasha kala bixinayaan kullun dhammaan oo waxaa la soo sheegay qad calima wuu og yahay salaatahu daacadiisa iyo wa tasbiixahu oo ilaah baa baray subxaanau watacaala ku ilaahamiyey wallaahu allana caliimu wuu og yahay bimaa yafcaluuna waxay samaynayaan walilaahi alla waxaa u sugnaaday mulku samaawaati samada lahaanshaheeda iyo walardi ardada wailallaahi alla xaggiisuuna almasiiru ahaanshaha dambe yuu ahaaday meesha lagu dambayn doono waa xagga alla wey marka wailalahi almasiiru waxaa loo leeyahay allaha samadiiyo ardada iskale yaad maxkamadiisa degi wey allaha samadiiyo ardada leh yaad maxkamadiisa tegi waxaad maxkamadda la tegi lahayd ood kaga bixi lahayd oo ku garbixi lahayd dee adigu hadda sii diyaarsa wey welilaahi alla waxaa usugnaaday milku samaawaati samada lahaanshaheeda iyo walardi ardada lahaanshaheeda wa ilallaahi alla xaggiisuna almasiiru ayaha dambe yuu noqon doona meesha la tegi doono alam tara ma ogaatay an alla yusdii inuu kaxeeyo saxaaban daruur uma yualifhu isu uruurin saxaabkii baynahu dhexdiisii uma yajcaluhu ka yeeli rukaaman tu isfuufuusa ah, yuu ka yeeli fatara dhibicdii waad arki yakhruju inuu kasoo soo bix min khilaalihi daruuraha dhexdiisa wayunazilu alla wuxuu ka dejiyaa min asamaai samada xaggeeda min jibaalin buuro oo fiihaa jibaashaa dhexdeeda min berdin qabow uu yahay yacni buuraha waxaa looga cabirayaa samadu alla wuxuu ka soo dejin baraf buuro oo kale ayuu ka soo dejin fa yusiibu bihi wuxuu ku asiibi man yashaau qofkuu doono wayasrifuhu wuxuu ka leexin can man yashaau qofkuu doono yakaadu wuxuu sigisanaa barqihi hilaa ciise iftiinkiisu yadhabu bilabsaar indhaha inuu la tago waxa iftiinkaa dayaxa iyo wa hadaad saa u dhowrto indhahaaga waxaa laga yaaba ina wax yeelaan marka hilaaca biligtiisa indhaha way la tegayaan fuqahadu waxay dhihi jireen dayaxa lama dhowro iyo iyo iyo iyo iyo hilaaca lama dhowro iftiinka saasa ah, lama dhowr ka qoraxdu lamid ma aha qoraxdu waa dawo wey ayadda macnaheedu waxa weeye allah daruuru kicin bilmata dabaylaa jira dabayl buu alla kicino daruur bay dhalin waa yuziida ah daruurtaa dabayl kalaa kaxayn dabayl kalaa isu keeni markaasuu hoori roobkii horaya waa ilah qudradiisa w subxaana watacaala alam tara ma ogaatay an alla yujii inuu kiciyo oo kaxeeyo saxaaban daruur uma yualifu uu isu uruuriyo beynahu daruurihii dhexdooda uma yajcaluhu uu ka yeelo daruurkii rukaamantu isfuufuushan fatanaa waad arkaysaa alwadqa dhibicda fatara lwadqa dhibicdii waad arki yakhruju inuu ka soo bixi min khilaalihi daruuraha dhexdiisa daruuraha dee carabiga waa wax lab inagase waa wax dhedeg wayunazilu wuu ka soo dejin min asamaai samada xaggeeda min jibaalin buuro oo fiihaa buuraha dhexdooda min berdin qabo uu yahay mintaa dambe waa ziyaada laga dhigaa buuro waaweyn wax buuro oo kaleo waaweyn yaa samada ka soo dhacaya fa yusiibu bihi man yashaa qofku doonu ku asiibi oo haddii buuraha iyo ruuxa uu roob caadi a ah yahay oo roob yani waxtarow yahay dadka uu ku do waxbu u tari haduu dhib yahayna dadka laga leexiyo de khayrbaa baa laga leexiyey fa yusiibu wuxuu ku asiibi bihi qabowgaa iyo buuraha ma yashaau qofkuu doono wayasrifu wuxuu ka leexin caman yashaau qofkuu doono yakaadu wuxuu sugi sanaa barqihi hilaaciisa iftiinkiisu yadhabu inuu la tago bilabsaar indhaho la indhabeelo yuqalibu llaahu leyla wanahaar yuqalibu llaahu alla wuu gadgediyaa alleyla habeenka iyo wanahaara maalinta habeenkii maalinta gedgedigadu waa laysaba maryaadhe habeenkiibaa meesha laga qaaday maalintiibaa iman maalintiibaa meesha laga qaaday waa gedgedi waa laysaba marya waa gedgedi wey yuqalibu llaahu alla wuu gedgediya alleyla iyo wanahaara ina fii daalika arintaa cajiibka waxaa ku sugan oo qudrada alle ah la cibratan waayo aragnimo liulilabsaari aragtida iyo fikradda fiican kuwa u saaxiibka ah ina fii daalika arintaa waxaa ku sugan la cibratan waayo aragnimo iyo cibro qaadasho duulil absaari aragtida iyo aqoonta iyo fikrada fiican dadka u saaxiibka ah alla subxaana wa tacaala